qabo wuxuu abti u ah, ahaa ninkii loohan jiray cabdullaahi bni cumar iyo xabsa binti cumar oo ummi lmu'miniin ahayd ninkaasaa ugu horreeyey wax lagu aaso waxaa ka mida ah dadkii lagu aasay faatima binti rasuulillaah cabbaas baa ka mid ah haweenkii nebiga oo dhan yaa ka mid ah marka laga reebo khadiija binti khuwaylad iyo sawda oo iyagu maka ama hareeraheeda ku aasan ayib marka bakiic alkarqad baanu joognay faataana rasuulu llahi salى اllahu alayh walih wasalam rasuulka allah noo yimid faqacada waa fadhiistay qabriga dhinaciisii buu fadhiistay wa qacadnaa annana waa fadhiisannay xawlahu hareerihiisa nebiga calayh salaatu wasalaam dhinacyadiisii hareerihiisii ayaan fadhiisannay wa macahu mikhsara ul buu nebigu sitay salawaatu اllah wasalaamu calayh ul ayuu sitay nebiga salawaatu اllah wasalaamu calayh ama bakooradii dheh ama matoobadii dheh ama waxaa doontaba ushaasuu nebigu watay salawaat ullah wasalaamu calayh fanakasa wajacala yankutu bimikhsarati fanakasa nebigu calayhi salaat salaam waa foorarsaday ushiibuu wuxuu gudogelay wajacala wuxuu gudogelay yankutu bimikhsaratihi ushii inuu dhulka sidaa ku leeyahay uma qaala markuu cabbaar sidaa ahaabuu nebigu hadlay wuxuu yidhi maa minkum min axadin maa minkum idinka mid ma aha min axadin qof ilaa waqad kutiba waa la qoray qofka isaga ah ilaa waqad kutiba waa la qoray maqcaduhu makaankuu geli lahaa min annaari iyo wa maqcaduhu meeshuu ka geli lahaa min aljanna qof walba jannada meeshuu ka geli lahaa hadduu wanaag sameeyo iyo naarta meeshuu ka geli lahaa hadduu xumaan sameeyo waa la qoray macnuhu waa maxay oo cad ayaa laguu dhiibayaa adaa qoraya marka acmaashaadii baa ku qoraysaa haddaad wanaag ku qortidna booska jannadaad leedahay haddaad xumaan ku qortana kii naartaad gelaysaa ciyaadan billaah sidaas weeyaan qof walba boos buu ku leeyahay jannadii boosna wuxuu ku leeyahay naartii marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma jiro qof idinka mid ah ilaa waqad kutiba waa la qoray maqcaduhu meeshuu ka geli lahaa makaanu fadhigiisii weeye min annaari oo maqcaduhu iyo meeshuu ka geli lahaa oo fadhiisan lahaa min aljanna fa qaaluu markaasay saxaabadii waxay idhaahdeen yaa rasuul allah rasuulkii allow afalaa nattakil haddaba sow iskama tala saaranno calaa kitaabina wixii la inoo qoray ilaahay qadarkiisa wixii ku qornaya lowxulmacfuudki iyo iyo naar waxaan geli lahayn taasoo iskama tala saaranno faqaala nebigu wuxuu yidhi maye icmaluu camal sameeya hawl qabta fa kullun mid walba muyasarun waa loo fududaynayaa lima khuliqa lah wuxuu ilaahay u abuuray baa loo fududaynayaa wadakara tamaam alxadiidi xadiis dheer buu ahaa waana noo iman doonaa muttafaqun calayh baabu marka halkaa waxaa laga qaatay mawcidadii nebigu calayhi salaatusalaam maadaama qubuurtii hareeraheedii ay joogeen ayuu waaninayay dadka xadiid badan baa ku soo arooray sida xadiidka baraa bni caazibe aad u dheeraa uu ka hadlayey nebiga calayhi salaatu wasalaam inay qubuurtii yimaadeen oo markaa u waaniyey waxaa ka mid ah xadiidkii camr bni caas waxaa ka mid ah way badan yihiin axaadiis dhowraa jiro sidaasoo kale tilmaamaya baabu اducaaءi lilmayiti bacda dafnihi wاlqucuudi cinda qabrihi saacata liلducaaءi lahu wاlاstigfaari wاlqira'ة baabu ducaa'i wuxuu u baab yahay in loo alla baryo lilmayiti qofka dhintay in loo duceeyo oo ilaahay loo baryo goorma bacda dafnihi markii aaskiisii duugtiisii ay dhammaatay wاlqucuudi in la yaro istaago oo lagu yaro fadhiisto weeyaan cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa la fadhiisto oo saacatan wakhti saacaddu maaha tan haddaynu naqaano lixdanka daqiiqo ahe yacni waa zaman weeyaan wakhti baa loola jeedaa xoogaa in lagu yaro nagaado waxa loogu nagaanayana waa lidducaa'i lahu in loo duceeyo ilaahay loo baryo wاlاstigfaari in ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyo iyo wاlqiraa'ati qiraa'adii weeyaan qira'adan iyada ah qur'aan ma loo akhrin karaa waa masale khilaaf weeye imaamu shaafici isagu wuxuu qabaa inaan waxbaba gaaraynin qur'aan ah qofka loo akhriyey maxaa wuxuu soo deliishanaya aayaddii qur'aankeeda rabbi yidhi wa an laysa lilinsaani ila maa saca wa ana sacyahu sawfa yuraa wa an laysa lilinsaani ila maa saca qofka bini aadamka wuxuu shaqaystay mooye ma wax kaluu leeyahay qur'aanka qofkii shaqaystay baa iskalo akhristay adigu waxba kuma lihid imaam abi xaniifana waa la qabaa maaligna waa la qabaa imaamu axmed waa la qabaa qowl ka mid aqwaashiisa ah qowl kalea wuxuu dhahayaa haddii awlaaddiisii ay yihiin maydka laga yaabo inuu ilaahay u aqbalo waa awlaaddiisii hadday yihiin maxaa yeelay awlaaddu waa kasabkaagii weeyaan taasaa laga yaabaa buu leeyahay isagu wa can abi camr waxaa laga wariyey waqiila abi cabdillaah waqiila abu layla intaba waa la dhihi jiray cuhmaan ibni cafaan ahaa khaliifkii saddexaad weeye radi allahu tacaala canhu ardaa qaala wuxuu yidhi kaana anabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebiga alle wuxuu ahaa idaa furiqa haddii la bogo min dafni lmayiti meydka aaskiisii haddii la bogo waqafa calayhi waa dul istaagayey qabrigii xoogaa muddu ku nagaanayey wa qaala wuxuuna dhihi jiray isagoo dadka meesha isugu yimid la hadlaya istakfiruu liakhiikum walaalkiinna dembidhaaf u weydiiya ilaahay wasaluu llaha wasaluu lahu ilaahay u weydiiya atahbiita sugnaan ilaahay u weydiiya maxaa dhacay sababta dembidhaafka loogu weydiinayo sugnaanta ilaahay loogu weydiinayo maxay tahay fainahu اlana yus'al haddaa suaashii ay ku bilaabatay oo la weydiinaya marka ilaahay inuu sugo oo ilaahay u dembi dhaafo waa in loo duceeyo rawahu abu daawuud wa can camr bn alcaasi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi idaa dafantumuunii camar bni caas baa hadlayey intuu sakaraadka ahaa wey xadiidka oo noo soo hormaray idaa dafantumuunii haddaad i aastaan fa aqiimuu ku nagaada xawla qabrii qabrigayga hareerihiisa ku nagaado isuga qadra maa tunxar inta laga gowraco jazuuru neef geela inta laga gowraco oo wayuqsamu laga qaybiyo laxmuhaa hilibkeedii xataa asta'nisa ilaa an idin weheshado bikum idinka oo wa aclama aan ogaado maada uraajicu waxa aan kula hadlayan u celinayo bihi rusulu rabbii rabbigay rusushiisa waxaan xaggooda u celinayo rusushii rabbigay munkar iyo nakiir su-aalahay weydiin doonaan ilaa aan jawaabtooda ka helayo marka isuga buu yidhi taasina waa wax camar bni caas isagu la soo gudboonaado oo ra'yigiisa a ah mooyaane wax diina ma ahayn wax nebigu ka maqlayna ma ahayn rawaahu muslimun baa warinaya waqad sabaqa bituulihi xadiidka isagoo dheer yuu inoo soo hormaray wqaala shaaficiyu wuxuu yidhi raxmat اllahi tacaala calayh wayustaxabu waxaa la jeclaystaa an yuqra'a cindahu in la akhriyo meydka agtiisa shay-un oo min alqur'aani ah wain khatamuu hadday bogaan qur'aankii alqur'aana cindahu agtiisana kaana xasanan waaba wanaagsan tahayba xadiidka cabdulahi bni camr bni caasna wuxuu dhahayay qadar inta laga akhriyo suurat lbaqara oo kale iyo maxaa yeele saxaabadu waxay ahaayeen iyo salafku wakhtigooda ku qiyaasan jireen qur'aanka inta suurad heblaaye laga akhriyo ama suurad heblaaye inta laga akhriyo qadar intaasoo kale ah bay dhihi jireen waxaa u daliila xadiidkii zayd bnu thaabit iyo anas bnu maalik markuu weydiinayey meeqaa u dhexaysay suxuurta iyo salaada subax aadankeedii markaasuu yidhi qadar hamsiina aaya in la akhriyo konton aayadood maxaa saacadda ay haysteen wuxuu ahaa qur'aanka iyagu imaamu shaaficina hadalkaasuu leeyahy raxmat ullaahi tacaala calayh baabu sadaqati can ilmayiti wdducaa'i lahu baabu sadaqati wuxuu u baab yahay sadaqadii can ilmayiti wax loo sadaqaynayey iyo wdducaa'i alla bari lahu isaga ilaahay loo baryo subxaanahu wa tacaala qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wladiina jaauu min bacdihim wladiina kuwii mu'miniinta ahaa ee jaauu yimid min bacdihim kuwii horreeyey gadaashooda yaquuluuna waxay dhahayaan kuwii muminiinta ahaa ee gadaal ka yimid waxay odhanayaan rabbana kfir lana wliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan rabbana rabbiga yagiiow ikfir lanaa annaga noo dembi dhaaf waliikhwaanina walaalaheennana u dembi dhaaf alladiina walaalaheennaasoo sabaquuna nooga hormaray biliimaani iimaanka nooga hormaray macnaha qoladan dambe qoladii horay u ducaynayaan walaalahoodii ka horeeyey macnaha waa in loo duceeyo ahlulcilmigii iyo dadkii muminiinta ahaa iyo dadkii diintana soo gaarsiiyey waxaan naqan iyo waxaanan aqooninba marka iyagoo dhintay baa loo ducaynaya ilaahay baana qur'aanka inoogu sheegay dadka muminiinta inay caadada leeyihiin wa can caaishata waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canha ana rajula qaala linabiyi sal allahu alayh waalih wasalam ana rajula nin ayaa qaala lilnabiyi nebiga wuxuu u yidhi ina ummii sacad buu ahaa baa la dhahaa ina ummii hooyaday macnaa wuu baxay nebigu raacay jihaad bay aadeen bil kadib bay soo noqdeen iyadoo hooyadii ay dhimatay marka si kadiisay ku dhimatay oo way xanuunsanayd way dhimatay islaantii wuu soo noqday waxaa la yidhi hooyo waa dhimatay allah u naxariisto marka nebigu u tegey calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay rasuulkii allow ka waran hooyaday maanan soo gaarin laakiin hadday uun dardaaran ilaahay subxaana wa tacaala u ogolaan lahaa oy hadli lahayd way dardaarmi lahayd in wax loo sadaqaystayna amri lahayd laakiin hadda iyadoon dardaarmin bayba dhimatayba ina ummii hooyaday iqhtutilat nafsaha oo macnaha wuxuu ka wadaa nafteediiba iftutilat miya iftutilat nafsaha oo wuxuu ka wadaa hooyaday macnaha wuxuu leeyahay way dhimatay mhm yani way si sahlay ku dhimatay ukhto tilasonama qorna ani qaaf baa ii qoran maa isku mid dhib malaha way dhimatay oo si fudud bay ku dhimatay calaa ayati xaal wa araahaa low takallamat waxaanan u malaynayaa hadday hadli lahayd macnuhu waa maxay iyadoona hadlin bay dhimatay marka hadday hadli lahayd inay dhihi lahayd tasadaqat inay wax un sadaqaysan lahayd oy dhihi lahayd halla ii sadaqeeya wax fahal lahaa hooyaday ma leedahay ajrun wax ajar a ma leedahay in tasadaqtu canha haddaan aniga iyada wax u sadaqeeyo qaala nebigu wuxuu yidhi nacam haa waad leedahay marka hooyadaa way leedahay muttafaqun calayh وcan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi salى اllah alay wasalam qaala wuxuu yidhi ida maata alinsaanu hadduu qofka bini kaa dhinto inqaaca waa go'aa camaluhu camalkiisa waa go'aa ilaa min alaain saddex mooye saddex qof baa jira camalkoodu unan go'aynin waayo sadaqatin jaariya qofka la baxay sadaqa jaari ah masaajid buu dhistay ama wax ku darsaday dugsi qur'aan ah ceel buu qoday wax allaale waxay ummadda islaamka ku intifaacanaysay wax ka sameeye sadaqa jaari ah weeyaanoo weligeedba inta meeshaasi lagu intifaacanayo ajarka waa u soconaya aw cilmun yuntafacu bihi ma ahee cilmun cilmi buu ka tegey cilmigaasoo yuntafacu bihi dadku ay ku intifaacanayaan qur'aan buu baray xadiidkii buu baray salaadooda sidii u haajisan lahaayeen buu baray in allaaliya intay ku intifaacanayaan oo iyagu dad ay sii barayaan ajirkiisii waa u soconaya aw waladin saalixin ama wuxuu ka tegey walad saalix oo suuban oo yadcuu lahu ilaahay u barya in allaaliya intuu waladka ilaahay kuu baryayo ajarkaagii adna waad leedahay rawaahu muslimun marka saddexdaa shay ma go'ayaan maxalushaahidka waxa weeye sadaqa jaariga ah qofka intuu nool yahayna waa baxsan karaa hadduu dhintayna waa loo bixin karaa labadaba shardina maaha inuu waalid keliya yahay saaxiibkaaga waa noqon karaa dhib ma leh macrifo qofaad buu noqon karaa qaraabo qofaad buu noqon karaa waalidkaaguu noqon karaa ubadkaagiibuu noqon karaa baabu hanaa'i innaasi cala almayiti wuxuu u baab yahay hanaa'i innaas dadka ammaanta ay ammaanaan cala almayiti qofka dhintay haddii la ammaano hebel ha qof fiican buu ahaa ahlu khayr buu ahaa qof salaad badan buu ahaa qof dad silaturixim ku fiican buu ahaa qof wanaag badan buu ahaa calaa xaal qofka dadka muminiintu ay ammaanaan dadka muslimiinta ee waxa laga hadlayo waxa weeyaan musaliinta ah taariku salaad isagu baabka ma soo gelayo dadka muslimiinta ah qofka ay ammaanaan xaaladiisu maxay noqonaysaa qofkay xumaan ku sheegaanna waa la mide xaaladiisu maxay noqonaysaa iyaduna anaaha wuxuu noqdaa wanaag waa lagu sheegaa xumaanna waa lagu sheegaa marka qofka wanaagga lagu sheego ama anaa innaasi dadka qofka ay xumaan ku sheegaan cala almayiti meydka ah can anas bni maalikin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi eh, eh, ah, eh, miruu bijanazatin way la soo mareen bijanaazatin janaaza ay la soo mareen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii baa fadhiya way la soo mareen miruu bijanaazatin janaazay la soo mareen fa ahnaw calayha dadkii way ku ammaaneen khayran wanaag khayr iyo wanaag bay ku sheegeen waa ayo waa janaazadii heblaaye wey ama hebel weeye khayr iyo wanaag buu lahaa noocan u ahaa way ammaaneen faqaala nabiyu sal اllah alay slam waa isu dhagaysanayaa nebiga markaasuu wuxuu yidhi wajabat uma miruu way la soo mareen haddana biukhra mid kale iyagoon meeshiiba ka kicin saxaabadii faanow waa ku sheegeen calayha dusheeda sharan waayo waa hebel ama heblaayo war ilaahay baa ummadda dhaafiyey khayr daran buu ahaa inkaar buu qabay wixii la mid ah faqaala nebiyu haddana waa hadla wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam wajabat kii horena muxuu yidhi wajabat kii dambena wuxuu yidhi wajabat cumar bn khaaab meesha fadhiyeybaa faqaala cumar bn khaaab wuxuu yidhi radi allahu tacaala canhu ardaa maa waajabat rasuulka allow maxaa waajibay tii horena waa tiri tanna waa tiriye faqaala wuxuu yidhi haadaa ka hore ahnaytum waad ku ammaanteen calayhi dushiisa khayran wanaag baad ku sheegteen fawajabad lahu ljanna qofkaasi janna u waajibtay waxaad ku sheegteen wanaag iyo khayr janna u waajibtay qofkaasi ka dambena waa kanoo wahaada anaytum calayhi shara ka dambena shar iyo xumaan baad ku sheegteen fawajabat lahu nnaar naar baa isna u waajibtay markaasuu wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam antum idinka dadkii musaliinta ahaa ee muslimiinta ahaa antum idinku shuhadaa allahi ilaahay markhaatigiisaay tihiin uu yeelay fi lardi dhulka markhaatigii ilahay dhulkan yeelaa tihiin muttafaqun calayh walidaalika xadiidka kadib cumar wuxuu dhihi jiray qofkay dadka muslimiinta isku sheegaan oo yidhaahdaan hebel waa qof khayr badan wanaag baa loo rajaynaya ha ziyaadsado qofkay isku raacaan oo yidhaahdaan qofkaasi waa shar badan yahayna waa loo cabsanayaa inuu wax iska qabto wey qofkaa inuu wax isla haro weeyaanoo hadda isa saxo wa can abilaswadi waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qadimtu lmadiinata magaalada madiinaan imid haddaan imid fajalastu waa fadhiistay ilaa cumar bn alkhaaabi radi allahu tacaala cumar bn khaaab baa amiir ah waa xadiidka hore kadib weeyaan meel buu fadhiyaa dadkiina way la fadhiyaan famarad bihim waxaa lala soo maray sidii oo kale janaaza fauniya calaa saaxibiha janaazada saaxiibkeediibaa waxaa lagu sheegay khayran wanaag faqaala cumar wuxuu yidhi wajabat intuu nebiga ka soo bartay weye soo maha wajabat buu yidhi uma mura bi ukhra mid kalaa lala soo maray فأثني على صaaxibiha janaazadayba isna haddana waxaa lagu sheegay khayran faqaala markaasuu cumar wuxuu yidhi wajabat uma mura bاثaaliثati mid saddexaad baa lala soo maray fauniya calى صaaxibiha saaxiibkeedii baa waxaa lagu sheegay sharan faqaala cumar wuxuu yidhi wajabat qaala abulswad marka abulswad baa wuxuu yidhi abulswad duali weeyaane faqaala wuxuu yidhi faqultu waxaan ku idhi wma wajabat ya waa su-aashuu cumar naftirkiisu weydiiye nebiga calayh salaatu wasalaam cumar baa wuxuu ku yidhi siday riwaayado kale tilmaameen biabi anta wa ummii ya rasuul allah wamaa wajab aabbaha iyo hooyaday midaan ku furtaa tahaye rasuulkai allow maxaa waajibay ii sheeg bal haddana isagii baa la weydiinayaa wamaa wajabat ya amiira almu'miniin maxaa waajibay amiira almu'miniinow qaala wuxuu yidhi qultu waan dhahay kama qaala nabiyu sala allah alay wasalam waxba kuma darin intii aan nebiga ka maqlin baan haddana idinka idin dhahay oo nebiga wuxuu yidhi ayumaa muslimin qof allaaliya qofkii muslim ah oo shahida ay u markhaati kacaan lahu xaggiisa arbacatun afar muslimiinta ka mid ah oo musalliinta oo ahlulkhayr ah ay oga markhaati kacaan bikhayrin wanaag adhalahu llahu ljanna allahu akbar arrin sahlan weeye marka adhalahu llahu aljanna ilaahay jannaduu gelinayaa faqulnaa waxaan ku niri buu yidhi waalaaatin rasuulka allow waaba laga yaaba afar in la waaye saddex ka waran qofkay uga markhaati kacaan qaala wuxuu yidhi waalaaatin saddexna waa la mid faqulnaa waxaan ku nidhi wanaani labana ka waran rasuulkai allow qaala wuxuu yidhi wanaani labana waa la mid oo ilaahay jannaduu gelinayaa cumar marka waa xishooda wuxuu yidhi uma lam nas'alhu ma aanan weydiinin wixii intaa ka dembeeyey nebiga can ilwaaxidi qofka keligii ah riwaayad jirto wuxuu odhanayay haddaan weydiin lahaynna iyana waa la miduu na dhihi laha hmm. rawaahu اlbukhaariyu baabu fadlu man qof fadliga uu helayuu u baab yahay maata lahu uu u dhintay qofkaasi awlaadun siqaarun caruur yaryar qofkii caruuri u saqiirtay oo hormartay fadliga uu leeyahay maxay tahay baabu fadlu man qof fadliga uu leeyahay buu u baab yahay maata lahu qofkaasi uu u dhintay awlaadun caruur ay u saqiirtay sigaarun yaryar yaryaantana waxaa loola jeedaa aan gaarin xilligii qaangaarka qaangaar aan noqonin ay u saqiireen qofka muxuu helayaa ilahay agtii subxaana wa tacaala wataanu soo aragnay ilaahay inuu weydiinaya malaa'igtu uu leeyahay aqabadtum amarata fu'aadi addoonkayga ma ilmihii uu jeclaa ee mirihii qalbigiisa ah miyaad ka soo qaadeen haa muxuu lahaa xamidaka wastarjacak alla uu leeyaha bnuu lahu baytan fi ljanna wasamuuhu bayt alxamdi guri oga dhisay jannada oo waxaad ku magacowdaan oo lagu qoraa guriga bayt alxamdi maxaa kaluu helayaa ajar marka waa kan wa can anasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi maa min muslimin ma jiro qof muslim ah oo yamuutu lahu qofkaasi ay u dhintaan alaaatun saddex saddexdaasoo lam yabluqu alxinfa aanan gaarin lam yabluguu aanan gaarin alxinfa xilligii dembiga loo qori lahaa xinigu waa dembiga wey dembigaa la yidhaahdaa xiniga oo macnuhu waa maxay wakhtigii dembi loo qori lahaa maynan gaarin qangaar ma aha qof ay u dhintaan oy u hormaraan ma jirto saddex awlaaddiisa ah oo aan qangaar ahayn ilaa hadday jiraan adhalahu allahu ilaahay waa gelinaya aljannata ilahay jannaduu gelinayaa bifadli raxmatihi iyaahum wuxuu ku gelinayaa bifadli raxmatihi naxariistiisa ilaahay fadligeeda uu ugu naxariisanaya iyahum caruurta xilligoodii baa dhammaaday waa laga qaaday xamid allah caza wajal wastarjac ilaahay buu u xamdiyey waana u istirjaacsaday mid baa dhintay ku labaad baa dhintay ku saddexaad baa dhintay waa soo taagan yahay mumin weeye ilaahay subxaana wa tacaala qofka fadligiisa iyo ixsaankiisuu ku gelinayaa jannadii khalaas kuwanna waxaa looga dhigaa sitran wa xijaaban min annaar sida riwaayado kaleba inoo tilmaameen muttafaqu calayhi wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi laa yamuutu uma dhinto liaxadin min almuslimiina qof muslimiinta ka mida uma dhintaan alaaatun saddex oo min alwaladi caruurtiisii ah oo markaa hadday u dhintaanna laa tamasuhu ma taabato annaaru naarta taaban mayso kii horna wuxuu adkhalahu allahu aljanna ilahay jannaduuba gelinayaa kanna waxaa leeyidhi naarba ma taabanayso qofka muminka ah ee muslimka ah ee saddex caruure ay u hormarto ila taxillat alqasam hmm, mooyaane oo taxillat alqasamtan waxaa loola jeedaa aayaddii kale ee qur'aanka ahayd ilaahay wuxuu yidhi wain minkum ilaa waariduha kana calaa rabbika xatman maqdiya oo waxaa loola jeedaa jannada xaggee loo sii maraa waa in jahannamo la dhaafo sowma waa in jidka siraadka la gudbo sowma kaas weeye marka macnihi taxillat alqasamka la sheegayo dhaar furitaankeeda la tilmaamayo kaas weeyaan maxaa yeele ilaahay baa dhaartay wa in minkum ilaa waariduha qof idinka mida ma jiro ilaa jahannama waa inuu dul mara wey kaana calaa rabbika xatman maqdiya arrintaana ilaahay wuxuu isaga dhigay arrin uu isaga isku qoray oo waajib ah marka qofkani hadduuba naharba ay dhacdaba inuu arkaba waa inta uu jahannamo dusheeda maraya bas ah weligii dambe ma arkaya macne ila taxilat اlqasam marka taasaa loola jeedaa mutafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya waa dhaartii ilahi subxaana wa tacala taxilat اlqasamna waxaa loola jeedaa qowluhu tacaala wain minkum ila waariduha wاlwuruudu huna waxa weye alcubuuru waa dhaafitaan cala siraati la dhaafo wa huwa siraatkuna waa jisrun waa wado weeye mansuubun la taagi doono calaa dahri jahannama laga taagi doono cafaana allahu minha ilaahay subxaana wa tacala haynaga caafiye وعn abi سacيidi الkhudriy baabka u dambeeyaana looga hadli doonaa almulx wاlmaasur halkaasaa looga hadli doonaa وعn abi سacيidi الkhudriy waxaa laga wariyey radi الlahu tacalى canhu qaala wuxuu yidhi jaءad imraأaة haweenay baa timid ilى rasuuli الlahi bay u timid salى اllahu عalayh وalih waslm faqaalat markaasee waxay tidhi yaa rasuul الlah dahaba الrijaalu bxadiiثik haweentani asmana way ahayd baa la dhahaa ibn yaziid asakan gabadhii la oran jiray khatiibat nisa ahayd nebigay u timid salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaasay la hadashay iyadoo haweenkii afhayeen u ah waxay tiri rasuulkii allow dahaba arijaalu raggii way la tageen bixadiiika xadiikaagii oo dhan iyagaa qaatay diintii ilaahayba iyagunbaa sidaa ugu wadaawn annaga wakhtiba ma lihin miyaa dumar haddaan nahay fajcal lanaa noo yeel annaga min nafsika naftaada waxaad nooga yeeshaa iyo wakhtigaaga yowman maalin natiika fiihi maalintaasoono kuu imaanno tucallimunaa waxaadna baraysaa mima callamaka allah wuxuu adiga ilaahay ku baray wakhti noo samee isbuuci maalin saacad ka mid ah oo diinta ilaahay aad noo sheegto qaala nebiga haddaba waa hadalkii waa la bogo wuxuu yidhi ijtamacnaa dumar yaho waad kulmaysaan yowma kada wakada maalinta heblaaye heblaayo ah meesha iyo meesha faijtamacna waa kulmeen faataahunna waa u yimid النabiyu salى الlaه عalيه wsلم facallamahunna nebigu waa baray mima callamahu اllah wuxuu isaga ilaahay baray uma qaala dabadeed waa yidhi nebigu calayh الsalaaةu wasalaam maa min imra'atin maa minkunna idinka mid ma aha min imra'atin maa minkunna idinka mid ma aha min imra'atin haweenay tuqadimu ay u hormaraan alaaثaة min alwalad saddex caruur ah war idinka mid ma aha dumar yahu qof dumar ah oo ay u hormareen oy horteed dhinteen saddex caruurteeda ah ilaa kaanuu laha way u noqonayaan saddexda caruurta ahi xijaaban min annaar naartay xijaab oga noqonayaan mid baa dhintay ku labaad baa dhintay ku saddexaad baa dhintay xijaab bay oga noqonayaan naartii haweenay ka mid a ah haweenkii baa marka hadashay faqaalad waxay tihi imra'atun haweenay wanayni ka waran rasuulkii allow rasuulka allow laba karan haddii qofka u hormartay marka qof dumar ah oo laba carruur ay dhashay u hormareen bal ka warran xaaladdeeda maxay noqonaysaa faqaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi wanayn labana waa la mid wey labana waa la mid oo hadday laba ku u hormaraanna sitran wa xijaaban min annaari weeyaan muttafaqun calayhi waa xadiidkii nebigu inoo soo sheegay oo kale salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cumarkiisii aynu soo aragnay baabu lbukaa'i waalkhawfi cinda almuruuri biqubuuri الظaalimiina wamasaaricihim وإظhاar الاftiqاar ilى اllahi tacaalى والتaxdiir min اlغaflaة can dalik baabu wuxuu u baab yahay albukaa in la ooyo wاlkhawfi la cabsado cinda اlmuruuri marka la agmarayo qubuura الظaalimiina aalimiinta qubuurtooda qubuurta ظaalimiinta marka la agmarayo in la ooyo ama la cabsadaba maxaa yeelay ilaahay subxaanaه wa tacala khaatumada waa seejiyey iyaga adiguna ma ogid waxaad ku oo aad walwashid ayaa loo baahan yahay wa masaaricihim iyo meeluhu ilaahay ku halaagay masaaricdu waa meeluhu ilaahay subxaana wa tacaala ku halligay oo ku baabi'iyey gaaladii marka la marayo oo goobihii lagu halligay marka la marayaa loola jeedaa wa idhaarii iyo in la muujiyo aliftiqaar in loo baahan yahay ila ilallahi tacaala ilaahay xaggiisa inaad faqiir u tahay ilaahay ood gacmaha kor ugu taagato oo aad tiraahda ilaahu iga badbaadi aniguna su'ul khaatima ilaahu iga badbaadi maxaa yeelay waxaa dhici karaysa qofku inuu muddo islaam ahaado khaatimadiisii markay soo dhowaatana inuu dhinaca kale aadaba ciyaadan bilah marka in ilaahay laga magangeliyo weydiistay jalla wacalaa waidhaari iyo in la muujiyo aliftiqaari baahi weyaan faqrinimo faqiirnimo inaad muujisid ila allahi tacala oo aayaddii qur-aankeed baab ilahay inoogu sheego yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa ila allah ilahay baad sabool u tihiin subxaana wa tacaala wataxdiiriyo in laysaga digo min alkhaflati in la hilmaamo can dalika arinkaa oo macnaha qofka geeridiiba inuu iska hilmaamo oo waxaasoo dhanba uu hilmaamo inagu haddaynu qubuuro ag marayno iyo haddaynu saro dhisan ag marayno waa isugu keen inama diirisaba taasoo kalea la diidan yahay afl weyaan hmm, afla weeyaan taa waxaa ka sii daran meyd baa la wadaa aaskiisii baa la dul taagan yahay qabrigiibaa la gelinayaa qofka intay raad ku reebi lahayd adduun buu ka sheekeynaya ganacsi warba uma hayaba inuu qabri dul taagan yahay iyo inuu business ku jira iyo ganacsi warba uma haysidba wax inaba ha yaraatee farqo u dhexeeya malah qalbigiisana wax uu dareemaya maleh maxaa yeele waa qalbi engegay weyaan ciyaadan billah wa can ibni cumar waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canhuma ana rasuulu اllahi sala allahu alayh waalih wasalama qaala liasxaabih nebiga wuxuu ku yidhi asxaabtiisa yacni lama wasaluu lxijra markay soo gaareen xijrigii oo waa halkee diyaara hamuud qoladii hamuud ahayd meeshii lagu halligay halkaa markay marayaan ayuu nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh laa tadkhuluu ha gelina calى haؤulaaءi اlmucadabiina kuwan ilaahay uu cadaabay ha u gelina ila an takunuu inaad tihiin mooye baakiina idinkoo oynaya fain lam takunuu baakiin haddaydan oynayninna falaa tadkhuluu calayhim ha u gelina laa yusiibakum inuunan idin asiibin ma asaabahum wixii iyaga asiibay war qoladan ilaahay halligay markaad meeshooda maraysaan idinkoo oynaya oo ilaahay u tadarucaya oo ilaahay subxaana wa tacaala magangelyo weydiisanaya dhaafa orodna ku dhaafa haddii markaa ilini kaa iman weydo oo qalbigaaga khushuuci waayana oo baqasho geli weydana ha marina meeshan iyadaa muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya inagu taaddaa qofki dalxiis baaba loo aadaaba meelaha iyagaa ah ma bannaana in la aado wa fii riwaayatina waxaa ku soo arooray qaala wuxuu yidhi lamaa mara markuu soo maray rasuul اllahi salى اllahu alayh waalih wasalama bilxijri qaala wuxuu yidhi laa tadkhuluu ha gelina masaakiina aladiina kuwii guryahooda ha gelina dalamuu anfusahum naftooda dulmiyey maxaa yeelay an yusiibakum khashyata an yusiibakum baqasho laga baqanaya inuu idin haleelo ma asaabahum wix iyaga haleelay ilaa an takuunuu inaad tihiin mooye wakhtigaad dhaafaysaan meeshooda baakiina kuwa oynaya oo ghaswatu xunayn ba ahayd markii laga soo laabtay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii qaar ka mida ka soo horreeyey oo meeshii bay degeen biyahoodii bay cajiin ku qasteen in ay karsadaan iyo wixii la mida nebigu waa yimid calayhi salaatu wasalaam biyihiina ha la daadiyuu yidhi cajiinkii ha la daadiyuu yidhi meeshanna ina dhaafiya qolaa ilaahay ku halliga annagana yuusan nagu halligin ina dhaafiyuu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam laa tadkhuluu marka ha gelina masaakiina aladiina kuwii guryahoodii ha gelina dalamuu anfusahum naftooda dulmiyey an yusiibakum khashyata an yusiibakum inuu idin asiiba cabsi laga cabsanayo maa asaabahum wix iyaga haleelay inuu idin asiibo baqasho laga baqanayo wix iyaga haleelay ila an takuunuu inaad tihiin mooye baakiina kuwo oynayo uma fataxa rasuulu اllahi salى اllah alay wasalam uma qanaca waa foorariye rasuulu اllahi sal اllah alay wasalam ra'sahu madaxiisa wa asraca وأsرca الsayra socodkiina waa dedejiyey xataa jaaza alwaadi ilaa uu tallaabay jaaza bimacnaa waa gudbay oo tallaabay alwaadi waadiga nebiga uu tallaabay salawaatu اllah wasalaamu calayh marka qolooyinkaa hore meeshii lagu halligay in la aado ma banaana ma bannaana hadday waddadaadii noqotona adigoo ilaahay tadaruc u muujinaya oo khashyo u muujinaya oo khowf u muujinaya inaad dhaaftid mooyee baabu kitaabu aadaabi safari wuxuu u kitaab yahay safarka aadaabtiisii baabu istixbaabi اlkhuruuji ywma alkhamiisi waistixbaabihi awala الnahaar wuxuu u baab yahay istixbaabi in la jeclaystay haddaadba safarka adiga gacantaada ku jiro oo aad wax maamulanayso istixbaabi lkhuruuji inaad baxdo ayaa wanaagsan yowmu alkhamiisi maalin khamiisa safarkaaga ku aadiso waistixbaabihi weliba waxaa la jeclaystaa in lagu aadiyo أwl النahaari in lagu caadiyo oo maxaa u daliila وcan kacb bna malikin waxaa laga wariyey radi الlahu tacalى canh ana الnabiya salى الlahu عalيه alي wslam kharaja waa baxay fii ghaswati tabuuka ayuu nebigu baxay ghaswatu tabuuk markuu aadayey ayuu nebigu baxay yowma alkhamiisi buu nebigu baxay salawaatu اllah wasalaamu calayh ma intaa keliya maye wa kaana yuxibu nebiga wuxuu jeclaa an yakhruja sideedaba safar hadduu aadayo wuxuu jeclaa inuu baxo yowma alkhamiis maalin khamiisa inuu baxuu nebigu jeclaa mutafaq calayh wa fii riwaayatina waxaa ku soo arooray fi saxiixayni laqalamaa waxaaba yarayd kaana rasuul lahi sal la alay slm rasuulka alla inuu ahaa yakhriju mid baxa ila fii ywmi alkhabiisi safar inuu baxo ayaa yarayd ilaa wuxuu baxayey maalin khamiis ah marka saasaa loo jeclaystay maalinta khamiista ah wacan sakhr bna wadacata waxaa laga wariyey alqamidi aصaxaabiyi radi allahu tacala canhu arda sakhr bna wadaaca alhamidi qabiilkaasu u dhashay aلصaxaabiyi radi allahu tacala canh ana rasuul اllahi salى اllah alay wasalam qaala wuxuu yidhi allahuma baarik ilaahow u barakee liummatii ummadayda u barakee fii bukuuriha ka lihitaankeeda marka aroorta hore in la baxana taasay ku fiican tahay allaahuma ilaahayow baarig u barakee liummatii ummadayda u barakee fii bukuuriha ka lihiddii hore oo ay kala hayeen waa jarmaadadii hore wey wa kaana wuxuu ahaa marka dhegayso sakhr bna wadaaca alhamidi wuxuu ahaa ama nebiga wuxuu ahaa salawaat اllah wasalaamu calayh ida bacaa hadduu dirayo sariyatan ciidan yar hadduu dirayo aw jeyshan ama ciidan weyn bacahum waa bixin jiray min awali nahaari buu bixin jiray maalinta aroortee qaybteeda hore ayuu sii bixin jiray nebigu calayh salaatu wasalaam xadiidka marka sakhr bna wadaaca muxuu ka qaatay dhegaysa waa kan isagii wa kaana sakhr taajiran ninka sakhr la yiraahdo bacda nabiyi sal la alay slam wuxuu ahaa nin taajir oo ganacsata ah wa kaana yabcau tijaarata isagoo xadiidka ka dhimbilqaadanayana wa kaana yabcau waa diri jiray tijaaratahu tijaaradiisa wuxuu diri jiray awala nahaar faara wakaura maalah faara waa xoolo badiyey weeye wa kaura waa batay maalahu xoolihiisii xoolihiisiiba aad u tiro batay maxaa yeelay allahuma baarik liummatii fii bukuuriha ilaahu u barakee ummadayda kallahaadda u barakee ilahay baa u barakeeyey marka rawahu abu daauud baa wariyey wtirmidiy waqaala xadiiثu xasan baabu wuxuu u baab yahay isticbaabu طalb الrufqa wa ta'miirihim calى anfusihim waaxida yuطicuunah islaamku fawdo ma aha baabu isticbaabi wuxuu u baab yahay in la jeclaystay طalb الrufqa qofka inuunan keligii bixin eh uu raadsada dad raaca wa ta'miirihim iyo hadday marka koox noqdaan ta'miirihim inay amiiri samaystaan amiira safar calaa anfusihim naftooda waaxidan qof iyagii ka mid ahoo yutiicuunahu ay ateecaan fawdo ma aha qof walba safarkaana kulmiyana ma aha warinteenna safar baan isugu nimid hebelow adaa noo amiir ah intaan safarka ku sii jirno meeshii la degi lahaa xilligii la tukan lahaa xilligii wax walba isaga u tartiibinaya intooda kalena waa kaalmaynayaan sidaas weeye marka وعن بن cmر waxaa laga wariyey radي الlه taعالى canهuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuul الlahi salى الlه عليه وsلم wuxuu yidhi low أna الnaasa yaclamuuna low أna الnaasa haddii dadku yaclamuuna ay og yihiin min alwaxdati ay ma kana fi اlwaxda weeyaan waxa keli ahaanshaha ah oo dhib iyo rafaad ah oo nahyi aho shareecadu ay diiday hadday dadku og yihiin ma aclamu waxaan anigu ka ogahay maa saara muunan socdeen raakibun mid gaari saaran daabadii weeyaan bilaylin habeen waxdahu keligii qof keligii safri lahaa maba jiraba maa saara muunan socdeen raakibun raakibku qofka daabada saaran weeye bilaylin habeen waxdahu keligii muttafaqun calayh macnu waa maxay qofna keligii ma safreenba hadduu og yahay waxaan ogahay oo maxaa dhacay qofka keligii socda waxa lagu sheegi doono dhagayso وcan cmr bni shucaybin waxaa laga wariyey can abihi can jadihi radi allahu tacala canhu cabdulahi bni camr bni caas weeyaane qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh waalih wasalam isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi alraakibu safarka socotadae keligii ahi shayطaanu weeyaan wاlraakibaani labada socotadaee safarka ahna shayطaanaani weeyaan wاhalaaثatu saddexdii qof rakbun weeyaanoo waa safar socoto ah kuwaasi rawahu abu daawuud ayaa wariyey wtirmidiyu wالnisaa'iyu basaniidin صaxiixa waqaala tirmidiyu xadiiثu xasan marka nebiga saasuu inoogu caddeeyey salawaatu ullah wasalaamu caleyh laba kale raadsay haddaad keligaa tahay saddexdaa ku baxa marka wa can abi saciidin wa abi hurayrata waxaa laga wariyey labaduba radia allahu tacaala canhumaa qaala waxay yidhaahdeen qaala rasuulu llaahi sala allah aley wasalam wuxuu yidhi ida kharaja alaaatun saddex hadday baxaan inanka yar waa tii la diidee laba waxaa la yidhi waa shaydaan oo mid keligii waa shaydaan saddexduna waa safar saddexdu markay baxaan maxay samaynayaan ida kharaja alaaatun saddex hadday baxdo fii safarin ay ku baxaan nebiga wuxuu yidhi falyu'amiruu axadahum mid iyaga ka mid a amiir ha ka dhigteen labada kalena kalkaaliyaal weeyaan amiirkaasay marka raacayaan warkiisii xadiiثun xasanu weeyaan rawaahu abu daauud baa wariyey biisnaadin xasanin wa can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhuma can الnabiyi salى اllahu alayh walih wasalama qaala wuxuu yidhi nebigu nabigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh khayru saxaabati dad socoto ahoo asxaab ah waxaa u khayr badan arbacatun wa khayru saraaya ciidan ilaalo ahoo meel loo diro oo hawl inay soo fuliyaan loo dirana arbacamiatin baa u khayr badan wa khayru ljuyuushi ciidan weyn oo la kiciyo oo la dirana arbacata aalaafin baa u fiican walan yuqlaba laga qaalib noqon maayo yaraan looga qaalib noqon maayo ina cashara alfa labiyo toban kun labiyo toban kun laga qaalib noqon maayo inaba ha yaraatee waa adag tahay hadday iimaan ku darsadaanna warkeedaba daa sacd bn abi waqaas furs buu u babac dhigay labiyo toban kunoo ciidan isagoo wata iyaguna ay ahaayeen saddex boqoloo kun laga adkaan maayo inaba ha yaraatee maxaa yeele iimaan bay leeyihiin rawaahu abu daa'uud baa warinaya wtirmidiy wa qaala wuxuu yidhi xadiiun xasan baabu aadaabi الsayri wاlnuzuuli wاlmabiiti wاlnawmi fi الsafari wاsticbaabi wuxuu u baab yahay aadaabu sayri socodka aadaabtiisii markaad soconaysee safar aad tahay naftirkeedaba hab loo socdaa jira maalintii iyo habeenkii iyo saacadihii iyo waxaasoo idilba iyo wاlnuzuuli degitaan haddii la degayo safarku uu meesha uu xoogaa ku hakanayo wاlmabiiti iyo seexashadii habeenkii wاlnawmi hurdadii fi safari safarka gudihiisa ahayd intuba waisticbaabi sira wاlrufqi bidawaabi wuxuu u baab yahay in habeenkii la nasto iyo wاlrifqi dhimrin bidawaabi xoolihii loo naxariisanayo maxaa yeele in dusha laga saarnaada maalihii habeenoo dhan dhib weeyaan wa muraacaatiya in la ilaaliyo maslaxatiha maslaxadeeda in la ilaaliyo wa amru man iyo qof in la faro qasara ka gaabiye fii xaqiha xaqeeda ka gaabiyey awrkan uu wato maalan ama faraskan ama dameerkan wuxuu ahaadaba qofka ka gaabiya aanan quudinin ee in lala hadlo oo wa amri man qof in amar la siiyo inuu u naxariisto oo u dhimriyo qasara ka gaabiya fii xaqiha bilqiyaami inuu u kaco bixaqiha xaqeeda inuu u kaco wa jawaazi alirdaafi waxaa kale uu ka hadlayaa baabku jawaazi bannaanshaha alirdaafi fangelintii weeyaan laba inay iyo wixii la mida inay isku raacaan cala daabati daabada dusheeda awr hadduu yahay iyo hadduu dameer yahayba in laba qof ay isla fuuli karaan irdaafka taasaa la yidhahda cala daaba ida kaanat shardiguna waa maxay ida kaanat haddii ay tahay tatiiqu dalika arrintaa mid kari karaysa وcan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala اllah alيه wasalam wuxuu yidhi idaa saafartum haddaad safartaan fi lkhasbi wakhtiga aaranka ah ee roobka iyo cagaarka iyo caws dhulka uu leeyahay factu ibila geela siiya xadaha nasiibkeeda oo min alardi dhulka ah daaqeeda wax uga ogolaada waidaa saafartum haddii laakiin aad safraysaan fi ljadbi xilliga abaarta dhulkana uusan waxba lahayn faasricuu dedejiya calayha iyadii la degdega bisayri socodkii wabaadiruu biha la degdega weeyaan manaha maalintii iyo habeenkii iyo xilligii aad awal nagaan jirteen yaan hadda la yeelin oo waxay dhahaan culimmadu waxay dhihi jireen hadday aaran tahayna maalintii in la socdo oo habeenkii iyo gelinka dambe iyo wixii la mida wixii markaa cuni lahayd loo ogolaado haddii abaar ay tahayna maalintii waa kulayl in la yaro nasto dabadeedna gelinka dambe markay qoraxdu ka yaro qabowdo in ah, aad loo socodsiiyo weliba sayrka taasaa la yidhahdaa socodsiinta marka wabaadiruu iyo in lala degdego bihaa neefkii geela ahaa ama neefkii markaa qofka u watay dameer ha noqdo faras ha noqdo neef geela ha noqdo naqyahaa waxay cuni lahayd waidaa carastum habeenkii haddii aad guushaanna fajtanibuu aariiqa habeenkii markii ay tahay haddii la dego marka la dego ee la furto fajtanibuu ka fogaada aariiqa wadada wadada bartankeeda ka fogaada fainahaa maxaa yeelay waddadu turuqu dawaabi dawaabadii oo dhan baa maraysa wa ma'wa alhawaami bileyli waa meesha ay marayaan alhawaami dugaaggii bileyli habeenkii marka waddada ka leexda wax walbaa maraya meesha yaan cagta laydin marinin rawaahu muslimun baa warinaya macnaa icطaaء alibili xadaha min alardi waxaa loola jeedaa ay irfuqu u dhimriya weeye biha fi sayri socodka litarca inay daaqdo fi xaali sayrihaa marka ay soconayso tartiib aayar maalintii waxay quudan karaysaa iska sii quudato ha socotana socodka sidaas weeye qowluhu yidhina naqyahaa bikasri nuuni nuunka niqyahaa la yidhaahdana wa iskaani ilqaafi qaafka oo la reebay iyo walyaai lmuhanaati ya laba dhibcood le min taxtin huwa waxa weeyaan almukhu macnaha asricu weeyaan dadejiya biha tasilu waad gaaraysaan almiqsada meeshaad doonayseen qabla an yadhaba intuunan tegin mukhahaa ay min danki sayri dhibka ka soo gaaraya socodka wtacriisna waxaa la yidhahdaa annuzuulu degitaan weeye fii alleyli habeenka wa can abi qataadata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ahaa ida kaana fii safarin markuu safar yahay oo facarasa bileylin habeen uu degayo itajaca calaa yamiinihi dhinaca midigtuu dhulka dhigaya nebiga calayh salaatu wasalaam waida carasa hadduu dego qubayla subxina nasaba diraacahu nebigu waa taagaya diraaciisa macnuu waa maxay hadday habeen tahay oo saacado badan ka dhiman yihiin salaaddii subax dhinacu dhulka dhigayay laakiin haddii salaaddii subax wax yar ka hor ay tahay dhinaca dhulka waa dhigaya laakiin waa jiqilaysanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam si uu salaadda u ilaashado diraaca waxaa loola madaxiisana wuxuu saaraya calaa kafihi sacabkiisuu saarayey nebiga calayh salaatu wasalaam rawaahu muslimuun qaala culamaau waxay yidhaahdaan inamaa nasaba nebigu waa tegey diraacahu dhudhunkiisa lian yastaqriqa inaynan la tegin fi nawmi hurdada inuusan hurdada aynan nebigu la tegin calayh salaatu wasalaam oo markaa oo fatafuuta ay dhaafto weeye oo ay ka tagto salaatu subxi can watihaa watigeeda aw can wali waktihaa ama wakhtigeeda ugu horeeyay ay soo gelaysay si aynan u dhaafin wa can anasin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi calaykum biddulja war habeenkii socda duljadu waa habeenka wakhtiga oo la socdo faina alarda maxaa yeelay socodka habeenkii waa wanaagsan yahayo faina alarda dhulka tutwaa bileyli habeenka waa la soo duubaa duubitaankan macnihiisu wuxuu yahayna allahu aclam iyo wuxuu nabiga oola jeedo rawaahu abu daa'uud baa warinaya biisnaadin xasanin laakiin macaani culammada ay ku fasiraan wuu jiraa adduljana waxaa la yidhaahdaa ama dilja wax la yidhaahdaba assayru waa socod weeye fi leyli habeenka macnaha waxa weyaan habeenkii sidaad u socotay meel baad goynaysaa waaga markuu baryo oo intanoo dhan ma soo soconay ismaba ogidba can abi daclabata alkhushani laakiin maalintii qoraxda ku haysa وcan abi aclabata alkhushani waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi kaana annaasu dadku waxay ahaayeen ida nazluu manzilan hadday meel degaan fi shicaabi meel gol ah waladwiyati iyo meelaha waadiyada ah hadday degaan waa kan marka waxay samayn jireen saxaabadii dhegayso nebigana uu ka celiyey salawaatu اllah wasalaamu calayh hadday degaan meel gol ah ama ay degaan meel waadi ah faqaala rasuulu اllahi sala اllah alay slam wuxuu ku dhihi jiray way kala tegi jireen horta oo qof walba iyo labadii sheeke ka dhaxaysay iyo intii haasaawe iyo wixii iyagu adigu sheeko wadaag lahaaba meel isla tegi jireen geed baa lahoos seexan jire warii waran oo halkaasaa lagu sheekaysan jiray afar halkaasii tegaysaa toban halkaasii tegaysaa labaatan halkaas waa la kala tegi jiray hadhown baa laleeya war waa la baxayaa sidii baa lagu bixi jiray nebigaa marka maanta la hadlay salawaat ullahi wasalaamu caleh dhegayso faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi ina tafaruqakum fi hadihi ashicaabi wاladwiya ina tafaruqakum kala tegiinna aad ku kala tegaysaan fii hadihi ashicaab meelahan gosha ahee geedaha leh iyo wاladwiyati meelahan waadiga ah inamaa dalikum wuxuu ka ahaaday min ashayطaani buu ka ahaaday arrintan waxaa idinkugu wacan ma taqaanaan shaydaan baa idinkugu wacan macnuhu waa maxay ina yad allahi maca aljamaca weligeedba in laysu yimaado laysu soo dhawaado waa yad allahi maca aljamaaca in lakiin la kala fogaado waa shaydaan baa meesha imanaya waa waxa maanta muuqda wey guryaheenna fiiri oo dadkeennii fiiri oo wax walba fiiri waagii hore hal qol baa waxa lagu seexan jiray emisa wadankeenna taajir bu aha reerkiina haddaad lix qol ku seexanayseen sheekh macnaha dadku iyagoo dan yar ah yaa laga yaabaa inay intaasoo qof haddana waa la laysjeclaa marba marka ka dambaysa reerkii lacag bay yeesheen isagiiyo labadiisii caruurta ahaa iyo xaaskii shan qol bay degan yihiin mid mid arkaana ma leh barakadarri baa ka raacday wahaakadaa marka waagii hore xeero keliya wax lagu wada cuni jira hadday wax kaa soo gaaraan nasiibkaaga ilaahay baa intaa kuu barakaynaya maantana waad aragtaan barakadarrida iyo khayrdarrida mar allaaliya markii wax lagu kulmaba ilaahay waa barakeeya marka lagu kala tagana barakada alle waa ka tagtaa meesha marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam falam yanziluu bacda dalika saxaabadii weeyaane hadalkaa hadduu yidhi nebiga falam yanziluu saxaabadu maynan degin bacda dalika intaa wixii ka dembeeyey meel safar ah manzilan meel la dego ilandamma waa isugu iman jireen bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale waa isu soo iman jireen kulligoodba hal geed hoostii rawaahu abu daa'uud baa wariyey biisnaadin xasanin وعن سهل بن سعد الساعدي waxaa laga wariyey وعن سهل بن cمر وقيل سهل بن الربيcة بن cمر الأنصاري المعروف ببن الحنظلية la oran jiray وهuوa min أهli bycة الرضوان weeyaan xadiikiisa waanu soo marnay radي الlahu taعالى canه qaala wuxuu yidhi mara rasuul الlahi salى الlaه عليه وسلم rasuulka allah wuxuu soo maray bbaciirin buu soo maray qad laxiqa ظahruhu dhabarkiisii uu haleelay bibaطnihi calooshiisa oo macnuhu waa maxay aan waxba la siinin waa bog laashan yahay wey macnihii faqaala nebigo wuxuu ku yidhi ittaqu allah ilaahay ka cabsada fii hadihi albahaa'im xoolahan iyaga ilaahay oga cabsada almucajama ee aanan hadlaynin mm-hmm. macnaha xoolahan aanan hadlaynin ilaahay oga cabsada weeyaan farkabuuha fuula saalixatan iyadoo wanaagsan oo caafimaad qabtoo dheragsan wa kuluhaa cuna saalixatan iyadoo wanaagsanna rawahu abu daa'uud baa wariyey biisnaadin saxiixin marka meeshaana qofki in la waaniyo halkaas ah marka xadiikaasa ku soo arooray wa can abi jacfarin waxaa laga wariyey cabdilaahi bna jacfar ahaa radi allahu tacaala canhuma jacfar bn abi aalib weeyaan qaala wuxuu yidhi ardafanii waxaa ifangeliyey rasuulu sal ly slam daata yowmin eh, khalfahu gadaashi nebigan la raaci dameer buu ahaa salawat wasalaamu calayh wa asara ilaya nebiga wuxuu igu siraystay xadiian xadii buu igu siraystay xadiikaasoo laa uxadiu bihi aanan oga sheekaynaynin axadan qof oo min ah anigee nebigu naga dhexeeya idiin sheegi maayo wey macneheedu wa kaana axaba ma statara bihi rasuulu اllahi sala اllah alay wasalam rasuulka wuxuu ahaa wa kaana axaba waxa uu aad u jeclaa nebigu axaba maa shayga ugu jecel yahay istatara bihi inuu isku asturo rasuululahi sal la alay slam hadduu xaaje gudanayo wuxuu ugu jeclaa inuu isku asturo waxay ahayd lixaajatihi qadaa xaajatihi cinda qadaai xaajatihi weeyaane markuu xaajadiisa gudanayo hadafun aw xaaishu naklin yani maxaa loola jeedaa xaa'iu naklin weeyaan bowdka iyo timirta yuu nebiga ugu jeclaa inan wax kaloo meesha yaalla ma rawaahu muslimu baa wariya haakada mukhtasira wzaada fiihi اlburqaaniy wuxuu ku daray barqani biisnaadi muslimi bacda qowlihi xaaisha naklin fadakhala xaa'ia lirajuli min alansaar waa kan marka fadakhala nebigu waa soo galay xaa'ia rajulin nin beertii buu soo galay min alansaari ka mida faida fiihi jamalun beertii waxaaba ku jira awr yaa jooga falammaa ra'aa markuu arkay awrkii rasuulallaahi uu arkay sal allahu alayh ali wasalam jarjara awrkii waa soo codeeyey weeyaan wadarafat caynaah indhihiisuna waa shubmeen awrkii marka waa badoobiyaya oo waa qaylinaya nebiga xaggiisuuna soo aaday waa soo ordaya saxaabadii marka waa baqdeen waxay dhahan amuu nebigu qaniinaa salawatu ullah wasalaamu calayh faataahu nabiyu sal allah alay waslam nebiga allah u yimid famasaxa nebigu waa masaxay salawaat اllah wasalaamu alayh saraatahu nebigu waa masaxay kuruskiisii weeye ay sinaamahu waa kuruska kore weeye nebiga calayh salaatu wasalaam waa masaxay marka wadiraahu fasakan nebiga alay sala slam haduu saa u masaxay salawaat اllah wasalaamu alayh fasakana waa xasilay waa aayaray tartiib oo nebiga wdiraahuna waxaa loola jeedaa xagga dambe ee luqunta ah ee dhagaha gadaashooda ahna waa masaxay hmm. fasakana waa xasilay faqaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi man rabu hada اljamal awrkan yaa leh man rabu macnaha yaa iskale weeye hada اljamal liman hada اljamal waa sii raaciyey haddana fajaءa fatan min alansaar fajaءa waxaa yimid fatan kuray baa yimid nin dhallinyaro ahoo min alansaari ka mida faqaala wuxuu yidhi hada lii ya rasuul اllah ana iskale rasuulkai allow faqaala markaasaa rasuulka wuxuu yidhi afalaa tattaqi illaaha fii hadihi اlbahiima miyaadan ilaahay uga cabsanaynin xayawaankan iyaga ah allatii xayawaankanoo mallakaka allaahu iyaaha ilaahay uu adiga ku milkisiiyey siiyey fainnahu yashkuu ilaya qayladan iyo waxaan aad maqlaysaan waa ii eed sheeganayaa weeyaan annaka wuxuuna leeyahay adigu tujiicuhu inaad gaajaysiinayso oo wa tu'diihi aad dhibayso rawahu abu daa'uud baa wariyey ka riwaayat اlbarqani qowluhu diraahu uu yirina bikasri اdaali almucjamati waiskaani اlfaa'i daal hoos dhigan iyo fa reeban wa huwa lafdu mufradin weyaan muanaa qaal ahlu luga waxay yidhahdeen adira marka la yirina difra marka la yirana almawdicu weeyaan aladii yacruqu min albaciiri khalfa اludun dhegta gadaasheeda damba wey qowluhu u yirina tu'diinahu tacibhu weyaan waa daalinaysa can anasi radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn ida nazalna manzilan haddaanu meel degno safar markaanu nahay laa nusabixu xataa naxulla alrixaala an maanan sunnaysan jirin nusabix macnaha waxaa loola jeedaa maanan tukan jirin sunno weeye salaad ma aanan geli jirinba xataa naxulla ilaa aanu furno awrta alrixaala rawahu abu daud bisnaadi calى shari muslimi qowluhu laa nusabix ay laa nusali naafila weyaan sunno maanan tukajinayn macnaahuna wuxuu ola jeedaa annaa maca xirsina cala salaati annagu sidaanu salaada ugu degdegayna haddana laa nuqadimuha kamaanan hormarin jirin calى xadi rixaali furitaanka awrka iyo wairaaxati dawaabi daabada in loo raaxeeyo marnaba kamaanan hormarin jirin xayawaankaanu u naxariisan jirnay wey wallah subxaana wa tacala aclam